barbardhac iyo badin baf kale lawaa dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wanaagsan dhegeystayaal meel weliba joogtaan maanta waa arbaco weeyaan taariikhdu waxay ku beegan tahay soddonka agosto sanadku waa labada kun barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey suuqa kaliibsiga aynu eegi doonaa iyadoona inuu eegi doono kulmada jira oo la ciyaari doono kooxda kubadda cagta chelsia ayaa ciyaari doonta caawa ee markii la gaaro sagaalka habeenimo qadar afartan iyo shan tobanka habeenimo robi dhaman sidoo kaleeto waxa aynu eegi doonaa kulmadii la ciyaaray xalay ronaldo ayaa guul gaarsiiyey kooxdiisii al nasar iyadoona kooxda kubadda cagta al nasarna afar gool ay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo al-shabaab waxaanu eegi doonaa ronaldo laba gool ayuu dhaliyey sidoo kale mid ayuu caawiyey waa goolkii uu dhalinayay sediyo maaney horyaalka waddanka sacuudiga suuqa kaliibsiga waxaynu eegi doonaa maxamed saalaxan waxa uu ku dhow yahay kubirista kooxda kubadda cagta al itixaad halka aynu eegi doono kooxaha kale sida ma united oo ku dhow qaadashada ciyaaryahaanka dambeedka bidix ka ciyaara oo chelsea oo ciyaara ninka idhaahdo maadaama show uu dhaawac u yahay qodobadaas iyo qodobo kale aynu eegi doonaa dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waayahay haddiinu ku bilaabno barnaamijka ciyaaraha door idaacadda ka magaalada muqdisho waxaa jira kulamo xiiso badan iyadoona xalay ronaldo uu wacdareeyey kooxdiisiina uu guul gaadhsiiyey laba gool ayuu dhaliyay mid ka midana waa u caawiyey sidoo kale ciyaaraha suuqa kaliibsiga waa gabagabo oo keliya waxaa dhiman eh, markii la eego maalinta berita ah khamiista ayaa maalinta jimcaha waxaw waa gabagabo marka sanadkan suuqa kaliibsiga waxaynu ognahay kooxo waaweyn inay isdhiseen haddaynu ku bilaabno kooxda kubadda cagta arsenal julian tiber soo qaateen kaya havertis ayay soo qaateen sidoo kale diglan rice waa mid ka mid a ah saxiixyada wanaagsan horyaalka premier league inkastoo taageerayaasha ganars ay leeyihiin ciyaaryahaanka kay havertis uma qalmin lixda milyan in laga soo bixiyo oo taageerayaasha qaar way ka niijibsan yihiin ciyaaryahaankan kay havertis laakiin kay waa ciyaaryahaan wanaagsan oo keliya u baahan laqabsiga ciyaartooyda qaar waxay u baahan yihiin laqabsi waxaan ognahay ciyaartooyda qaarna uma baahna horyaalka brmelig oo kale hadda haalan waxaa lay noqday ciyaaryahanka ugu wanaagsan horyaalka brmelig iska caddeed inuu ku guuleysanayo ciyaaryahankan ciyaaryahanka ugu wanaagsan horyaalka brmelig sababtay tahay waa ninkii dhaliyey xilli ciyaareedkii hore soddon gool horyaalka ah. waxa weya rikoorkii jabiyey noqday ciyaaryahaankii taariikhda ugu dhaqsiyaha badnaa gaara soddon gool ama afartan gool maadaama labadii kun ugu dambeysayba gollinaya hadda afartan gol ayuu haystaa marka eden haalan waxa weyaan isagu uma baahno la qabsi waxaa jira ciyaartooy kale oo aan la qabsi u baahneen oo xilli ciyaareedyo ka la keenay sida luis dias oo kasoo qaateen kooxda kubadda cagta oo liverpool oo markaa ay gacanta kusoo dhigeen oo ka keensadeen ciyaaryaankaasi la qabsi muusan u baahneen durba waxa weyaan hoshiisii waa uu marka ciyaartooyda qaarna waxay u baahan yihin la qabsi u baahan yihiin hadda kale ninka layihahdo kya afartis inkastoo waxa weyaan ciyaaryahaankan marba meel ciyaarsiinayo mar waxaa la ciyaarsiinaya lambarka sideedaad mar diyeeshaa la ciyaarsiinaya mar lambar sagaal beenaa la ciyaarsiinaya laakiin sida ay tahay waxa weyaan taageerayaasha ganes waxaa leeyahay iska sabra oo ciyaaryahaankan weli waa mustaqbal waa ciyaaryahaan daayira weli wuxuu u baahan yahay mustaqbal in yacni wax badan oo la qabsado kooxda inkastoo kooxda waxa weyaan haddoo kale ay u baahantaha ciyaaryahaan oo durbo waxa weyaan dabcan ka shaqaysana lakiin mar walba waxaad ogaataan oo aad xisaabta ad darsataan mar waliba ciyaaryahaan jalse ka yimaada ku ficnaadaa kooxda kubadda cagta ee arsenaal ognahay in ciyaartooyda arsenaal ka taga kuna biira jelsia inta badan koobab waaweyn kula guuleystaan waxa weyaan jambins league haday noqon laheyd horyaalka haday noqon laheyd waxa weyaan hadday noqon laheyd koobabka kaleeto yurub marka hada tusaalahaan oo kale saddexdii ciyaaryahan ugu dambeeyey arsenal ay soo qaadanayeen way jiraan ciyaartooy badan ay soo qaateen laakiin saddexdii ciyaar ugu dambeeyey ama saddexdii ciyaaryahan ugu dambeeyey sida ciyaaryahanka william oo kale william chelsea wuxuu ku ahaa mid ka mid a ah ciyaartooyda ugu muhiimsanaa oo marka ninka lama taabtaan ayuu ahaa markii uu yimid kooxda kubadda cagta arsenal waxa weeyaan soddon kulan uu ciyaaray keliya hal gool ayuu u inkastoo toddoba gool uu caawiyey Eh, gorgino waxa weyaan isagu uu ammaano yahay weli arsenal waxa weyaan gorgino inkastoo ciyaaryahankan waxa weyaan ciyaaro badan la ciyaarsin laakiin ciyaaryahankan waxaa loo arkaa mid ka mid a ah ciyaartooyda waxa weyaan hadda oo kale arsenal wuu camiran yahay gorgino waa iska macquul kay havertzna waa oo waxa weeyaan durba arsenal waxay leeyihiin dhaleecaan xoogan ayay usoo jeedinayaan ninka kay havertz la laakiin kay waa saddex jir ilaa afar jir mustaqbal ah. waxa weyaan wuxuu u baahan yahay la qabsi marka ciyaartooyda arsenal waa saddexdaasi oo ay gacanta ku dhigeen welina waxa weyaan waxay doonayaan ciyaartooy kale soo qaataan oo maadaama eh, gabriel maqalaasoo kale uu bixi karayo uu koox kale ku biiri karayo ciyaartooy badan ayay arsenal ka tegi karaya haddaynu eegno kooxda kubadda cagta celsea chelsea waxa weyaan xil ciyaareedkan shoog ayay sameeyeen waatii la wareegeen moses kasedo ay ka qaateen kooxda kubadda cagta liverpool oo ay markaa dabcan si shooga oo breyton iyo weliba chelsea heshiiyeen kadibna jhelsia ay gacanta ku dhigeen ninka yihahdo moses kasedo kadibna laafia marka chelsea ah, waxay soo qaateen christopher kunku oo ay kasoo qaateen kooxda kubadda cagta rb lipsig ciyaartooydaasi baa ciyaartooyda chelsea xil ciyaareedkan ay soo qaateen eh, sidoo kale gusto oo waxaa weeyaan ciyaaryahankan bos chris james oo ay soo qaateen ninka wanaagsan yahay waxaa jira ciyaaryahan layihahdo ugujogu taageerasha chelsea markay magacaas maqlaan waxaa laga yaabaa inay iska qoslaan lakiin ugujogu waa nin waa sagaaliyo toban sana jir waa mustaqbal ah Eh, sidoo kale waxaa jira ciyaartooy kale oo ay soo qaateen kooxda eh, chelsia sida ciyaaryahanka disasi oo durba la qabsaday kulankiisii ugu horeeyeyna liverpool uu gool ka dhaliyeyba sidoo kale chelsea weli suuqa libsiga ku jiraan oo ciyaartooy kale soo qaadan karayaan laakiin chelsea ciyaaryahaanka hadda laleeyahay waa ciyaaryahanka ugu fiican xil ciyaareedkan soo qaateen waa weeryahanka jackson la yiraahdo marka jackson xataa buja waxa uu shaaca ka qaaday ninkan noqon doono mid ka ah ciyaartooyda ugu khatarta badan horyaalka bermeliga marka eh, weli chelsea suuqa ay ku jiraan markaynu eegno liverpool waxa weyaan sobaslay ay soo qaateen oo kooxda kubadda cagta arbi libsig ay kasoo qaateen sidoo kaleeto waxaynu ognahay in kooxda kubadda cagta liverpool mac alister waa nin jakatora waa nin nabaan caadiyaheen kadib indhown ay soo qaateen weli suuqa libsigna ay ku jiraan marka liverpool laakiin weli ciyaaryahaan ayay u baahanyiin ciyaartooy u baahanyiin halka ma united sidoo kale ay ciyaartooy kale u baahan tahay waxay soo qaateen hoogland inkastoo kulankiisii ugu horeeya baleeya todobaadkan ayuu ciyaari doonaa kulanka soo socday kulanka uu ciyaari doonaa kulanka arsenal laakiin waynu arki doonaa sida uu noqon doono hoogland moonti ka soo qaateen waxa weeyaan eh, chelsea waa la oo keliya arsenal ma dhaleecenayaan taageerasha manchester waxay leeyihiin mount ayaa nagu soo siran ay laakiin mount qudhiisa waxa uu baahan yahay waa qabsi waa mustaqbal waa saddexdiisna ugu dambeeyey chelsea markii uu ku sugnaa uu guuleysanayay saddexda waqti ama saddexda xil ciyaarada ugu dambeeyey saddexda waxa weyaan yani wuxuu noqonaya ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee jelsia laakiin mount cole waynu arki doonaa qudhiisii kooxda la qabsiga u baahan yahay markii aynu eegnana ciyaartooyda kale waxa weyaanm united weli amberbat ayay daba ordayaan ciyaaryahan layhahdo hoboj ayaa jira garanafabe ayaa jira oo ciyaaryahan kale qadka dhexe ka ciyaara difaacna way doonaya maadaama fareno ka dhaawacmay marka ma united suuqoodan ugu yaraan laba ciyaaryahan saddex ciyaaryahaan waa la keenayaa sida wararku ay sheegayaan markii aynu eegnana eh, mancity iyagu waxaweya waxay weli daba ordayaan ciyaaryahaanka eh, lagu magacaabo mathias nunes oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee eh, wolfis ciyaaryahankan waxaa lagu heli karayaa lacagna toddobaatan milyan waxaa weyaan mancityna waxaa leeyahay diidland dheyga oo maalinta berita ah waxay doonayaan inay soo gabagabeeyaan ay ciyaaryahankaasi ay soo qaataan marka ciyaaryahankaas xataa wuxuu diidayba inuu ka qayb noqdo ciyaartooyda wolfis oo ciyaariyay kulanka karbokaabka marka mathiasna waxaa leeyahay isagu waxa uu ku dhow yahay kubiirista kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo mancity kofa ay soo qaateen cof waxa weyaan innaba caadi maaha mancity ninkaa aad iyo aad ay u jeclaanayaan inkastoo ninkaa caawin iyo weliba dhalis uusan lahayn laakiin waa jakatore kale cof waxaa wey waa mid ka mid a ah ciyaartooyda qadka dhexe aadka u khatarta badan eh, mcity sidoo kale waxay soo qaateen oo aynu ognahay in josco gavardiolo ay arbi libsia kasoo qaatay lacagna siddeetan shan milyan josco durba waa la qabsaday waa yidhahan tayo leh marka korweeshiyaankan aad iyo aad ayuu u jecelyahay kooxda kubadda cagta inuu koobab ula qaado waxaana uu ka qaada wax badan uu dhajeynayo waxaynu ognahay in kooxaha sacuudi arabiya sanadkan waxa weeyaan aad iyo aad suuqa kalibsiga ay u camireen waxa weeyaan ciyaartooyda ka tagtay kooxahoodii waxaweyaan waxaa kamid a ah, oo waxyaaba u waaweyn karim bizama oo muddo ku sugnaa kooxda kubadda cagta real madrid waxa weyaan innaba caadi maa karim tanii markii uu kusoo biray kooxdiisii alitixaad waxay ka dhigan tahay in ciyaaryahaankan waxaweyan durba ula qabsaday kooxdiisii cusub neymar oo kale waxaweyaan sacuudi ku biiray golokanta sacuudi ku biiray waa dhomendi ciyaartooy badan sidiomane ka tegay marka durbana waxaa leeyahay weli waxaweyaan suuqu waa shidan yahay riyad maharees waa uu tegay marka weli waxaa leeyahay sacuudiyaanku eh, waxay doonayaan ciyaaryahano kale inay soo qaataan dhanka real madrid judi billingham waxaa weyaan saddexdii kun ugu dambeeyey afar gool ayuu dhaliyey waxau noqday saddexdii kun ugu dambeeyeyba waxa uu qaatay eh, waxa uu noqday ciyaaryahanka u wanaagsan man of the matchka ah ciyaaryahankan judi waxa weyaan waa isaga ayaaba hogaaminaya gooldhalinta horyaalka gudaha wadanka sbain ee laliigaha marka judina aad aad loogu bogay halka barcelona waxa weyaan ay aad iyo aad u jeclaanayaan ciyaaryahaankan daadayaar ee lagu magacaabo jamaal yemil waxa weyaan ciyaaryahankan waa yemil waxa weyaan ninka waxaa loo arkaa miisiga cusub oo mustaqbalka ninkan yamaa la isagu waa uu badan yahay waa xidigii kulankii falaryaal waa kulankii ugu dambeeyey sidoo kaleeto jowow kanselo ayay doonayaan koox kubadda cagta barcelona xataa jowow falakas ayay doonayaan inkastoo jowow falakas leeyahay haddii uu ka tago kooxda kubadda cagta lagu magacaabo liverpool mow saalax haduu ka tago inkastoo jowow laleeyahay laakiin waxaa la aaminsan yahay jowo falkas inuu ku beeri doono midkooda ama kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo barsha oo ciyaaryahankanba aad iyo aad u jecelya kubiirista barcelona sidoo kaleetna wuxuu doonaya liverpool inuu ku biiro marka suuqka libsigu waxa weyaan gabagabo ayuu maraya iyadoona noognaha maalinta berita in la sameyn doono isku champions leaga ama isku-aadkaba jaambaha sanadkan aad iyaad ayuu u shidan yahay nu arki doonaa sanadkan sanad wacdaro ama wacdaradiisii watay uu noqon doonaa waa sanad arsenaal ay ka qayb noqotay oo waxaweya muddo dhowr sano kadib waa sanad waxa weyaan byr munig isdhistay kayna ay soo qaateen waynu arki doonaa sanadkan waxyaabaha dhici doone jaillet guryanu eegnana waxaa aad iyaad loo hadalhayaa irin halan oo ku guuleystay ciyaaryahanka wanaagsan horyaalka brmeliga sidoo kaleetana waxaa jira eh, ninka la bukayo saka oo noqday ciyaaryahanka ugu wanaagsan horyaalka brmeliga daayarada haddaba bukayo saka iyo weliba ninka la yhahdo halan iyo tiamkii la sameeyey ee eh, horyaalka team of the year oo brmeliga ah waxa weeyaan eh, irin halan waa sanad indhawaanan caadihan sanadkan waxaa la saadaalinayaa irin halan ku guuleysan karayo abaalmarinta baalandoor waa ninka keli mizi waxa weeyaan shaka gelin karaya inkastoo lionel mizi uu ku guuleystay mundiyaalka dunida sidoo kaleeto koobo kaleet uu ku darsaday goola badan uu dheliyey eh, horyaalka wadanka eh, mareykanka meleska laakiin sidaasi ay tahana irin halan waxaa loo arkaa ninka noqon doona eh, sanadkan ama ku guuleysan karaya abaalmarinta ugu wanaagsan dunida ciyaaryahaan la siiyo abaalmarinta baalandoor haddaba haalan ayaa noqday ciyaaryaankii ugu horreeyay taariikhda mancity waana ciyaaryaankii ugu horreeyay ninkan keliya mancity taariikh muusan ku sameyn horyaalkii brimier leaga ahaa ayuu horyaalkii waxa weeyaan oo ciyaartooy badan soo ayuu taariikh ka dhigay xil ciyaareedkan haddaba xil ciyaareedkii hore waxa uu noqday ciyaaryahaan u dhaliya kooxda kubadda cagta mancity konton iyo gool waana ciyaaryaankii ugu horreeya taariikhda inay mancity soo qaadato xil ciyaareedkii ugu horreeyay u dhaliya konton laba gool waana ciyaaryahaankii ugu horeeyay u qaada koobabka saddexleyda ah sida efe kabka brimier leaga champions leaga waa noqday player of the season horyaalka brimier leaga ah waa loo doortay ciyaaryahaanka ugu wanaagsan waxa weyaan gooldhalinta yurub ninka ugu khatarta badan loo doortay weyaan waa ninkii konton laba gool marka irin haalan sanadkan waa uu shaqaystay waxaana loo arkaa ninkan mustaqbalka fog inuu ku guuleysan doono ninkan baalandoor ay ku guuleysan karyaa leeyahay ama afar ama saddex ama laba ninkan horta waxa weyan waxaa loo arkaa ninkan ama waqtigan ha ama waqtiyada kale soo aadan noqoto lakiin waxaa la aaminsanya ninkan inuu ku guuleysan doono abaalmarinta ee balandioro mardhow haddaba sidoo kale bukayo saakan isagan waxa weeyaan waa nin inaba nacadiheen waa ninka xil ciyaareedkii hore kooxda kubadda cagta arsenal u wacdareeyay afariyo toban gool u dhaliyey toban gool ka badanna uu caawiyey horyaalka bremeliga ah waxaana ku jiraa team of the year premier league ninkan ee bukaya saaka layirahdo marka bukaya aad iyo aad u dadaalay xilli ciyaareedkan iyadoona lasoo saaray tiimka ugu wanaagsan xilli ama shaxda ugu wanaagsan eh, xilli ciyaareedkan waxaa loo xushay golhayaha inuu noqdo golahaya ramse daali halka difaaca ee eh, midig loo xushay waa bidix weyaan loo xushay ninka tabiye oo ka tirsan newcastle halka stones iyo dias oo ka wada loo doortay xidigaha qadka dhexe difaaca ah kuwa wanaagsan saliiba oo arsenaala ah, oo digaad oo qeybta dhexaa ninka layado waa ninka noqday taariikhda ninkii ugu horeeyey waxa weyaan james league gool final u dhaliya hadama city waxa weyaan taariikhda rudri uu u sameeyey ma jirto cid ama ciyaaryahaan u sameeya waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyey final james leaga gool u dhaliya waa ninka layhado eh, rodrigo qadka dhexe dibruun iyo rudri ayaa loo xushay iyadoona ninka layhado dibrunia shantii san ugu dambeysay afartii san ugu dambeysay baa ku jira shaxda ama team of the year brmleaga ama ciyaartooyda ugu wanaagsan horyaalka brmleaga marka dibronia waa in nin marka mar walba ay ku tirsan tahay kooxda kubadda cagta masity waana mid kamid a ah xidigaha ugu wanaagsanaa taarikhda horyaalka brmeliga soo maray halka kabtan odigaadna waxa weyaan uu cdareynaya xil ciyaareedkii hore waa mid kamid a ah ciyaartooydii u khatarta badnaa arsenal saakana waa ninka marka waxawey ku guuleystay xidiga ugu daadeer horyaalka brmeliga irin halan waa ninkii khatarta badnaa kaynna waa ninkii xil ciyaareedkii hore soddon gool u dhaliyey waxa weyaan laakiin wax kooba ah uusan ku guuleysan marka kayn hadda waxuu ku sugan yahay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo bayer munig sanadkan waxaa loo arkaa inuu guuleysan karayo haddaba waxaa la aaminsan yahay in sanadkan mancity iyo arsenalna ay yihiin labada kooxoodba ku tartamaya horyaalka brimier leaga waxaynu ognahay in sanadkii hore ku baratameen arsenal waxa weeyaan laba boqol oo cisho ka badan dhowr iyo afartan habeen weyaan ay gacanta ku hayeen horyaalka brimier leaga laakiin sidaasi ay taana masiti ayaa horyaalka bermaliga qaaday laakiin ma jirto koox afar jeera ah horyaalka bermaliga xiriira ku guuleysta taariikhda horyaalka bermaliga tan iyo horyaalka markii waxaweyaan la aas ingiriiska tan iyo markaa way jirtay koox in laba jeer kala duwan saddex jeer ku guuleysato waanama united weyaan oo laba jeer saddexle ku guuleysata laakiin ma jirto ayaa leeyahay koox ku guuleysata horyaalka bermaliga tira afar jeera ah. taa ka dhigan in sanadkan masiti laleeyahay koley waa rikoorkaasi ma jebin doonaan mise waxay noqon doonaan kooxihii saddexda jeer keliya ku guuleysta laakiin beeb intuu joogo masiti mar waliba wax walba way sameyn karayaan waa ninkii waxa weye mar walba waxa dhihi jira beeb kuma guuleysan karayo champions leaga waa ninkii sanadka hore ku guuleystay jaambihii weynaa sanadkan waynu arki doono inkastoo ciyaartooy waaweyn ay ka tageen sida riyaad mahareys ikay gundogan uu ka tegay sidoo kale ciyaaryahaano kale sida dabcan ciyaartooy khatar badan markaa ay ka tageen laakiin waxaa la aaminsan yahay in macity mar waliba ay khatar badnaan doonto haddaba waxaynu ognahay in sanadkan markaa arsenal sanadkii hore haddayay wanaagsan tahay waxaa eh, laga weydiiyey mid ka ah ciyaartooydii hore kooxda cagta arsenal hore usoo martay waxaana ay shaaca ka qaadeen qaarkoodba in markaa in sanadkan arsenal ka khatar badanta sanadkii hore wuxuu leeyahay ah, waxay leeyihin qaar kamid a ah ciyaartooydii hore eh, in arsenal sanadkan ay wacdareenayaan waxay ka dhigan tahay in sanadkii hore sanadkanba kan ay wanaagsan yihiin waxaana la leeyahay in kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo arsenal sanadkan ay soo qaateen ciyaartooy badan laakiin marka waxaa aaminsan yahay in sanadkan ay ku guuleysan karayaan horyaalka brmeliga iyadoonanu ognahay kooxda kubadda cagta ee ganars sanadkan sanad qurux badan ay u noqon doonto maadaama jaambaha ay ka qayb noqon doonaan horyaalka brmeleague waxaweyaan loo saadaalinayo ciyaartooy daayar oo dahabi ay haystaan iyadoonanu ognahay kooxda kubadda cagta arsenal sanadkan suuq ay geliyeen lacag laba boqol oo milyan ka badan marka waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta ah ee lagu magacaabo arsenal sanadkan arki doona haddii horyaalka bermelig ay ku guuleysan karayaan iyadoona aynu ognahay kooxda kubadda cagta ah, arsenal sanadkan waxa weyaan rajadooda wanagsanta haddaba sfabligas oo kamid ah ciyaartooydii muddo la soo joogay kooxda kubadda cagta ah. arsenal sidoo kale mar ka kooxda kubadda cagta celsia ciyaaryaankan ses fabricas waa nin weyn oo waxa weyaan waxa uu soo ciyaaray kooxda kubadda cagta arsenal saddex boqol iyo saddex kulan ayuu usoo ciyaaray konton todobo gool ayuu dhaliyay halka toddobaatan afar ka midna uu caawiyey chelsea wuxuu usoo ciyaaray kulamo badan oo markaa boqol sagaashan sideed kulana labaiy gool ayuu dhaliyey konton iyo lix gool ayuu u caawiyey halka monoco marka tirsanaa sidoo kale mar barcelona oo ka tirsanaa boqol kulan afartan gool ayuu dheliyey afartan goolna wuu caawiyey markaasi fabricas wuxuu aaminsan yahay sanadkan arsenal inay ku guuleysan doonto horyaalka bermeliga sidoo kale ses fabricas wuxuu shaaca ka qaaday in sanadkan uu doonayo in markii la eego chelsea sanadkan ay khatar badanta laakiin wuxuu leeyahay ciyaartooyda sida mosiga sedow iso fernandes waxay u baahan yahin la qabsi marka chelsea wuxuu leeyahay shanta sano ama labada sano soo socoto markay isla qabsadaan kadib wuxuu leeyahay wax badan ayay samayn karayaan ama ay ku guuleysan karayaan horyaalka bermeliga waa laakiin sanadada soo socota uu leeyahay ses fabricas oo hore uu soo ciyaari jiray kooxaha arsenal iyo chelsea haddaynu eegnana hajlsi ayaa caawa ciyaari doonta iyadoona eh, tobanka habeennimo rban ay ciyaari doonto iyadoona eh, blues ay garoonkooda ay ku qaabili doonaan kooxda yar eh, dabcan lagu magacaabo wimbedldon iyadoona kooxda kubadda cagta chelsea markaa aynu ognahay ciyaartooy badan ka maqayiin sida christopherkujeloba ninka la yirahda james mudrigi betsheli fafana barooqow iyo jakwameka hadaba chelsea garoonkoodii caawa iyadoo eh, dabcan brushi burgentin uu doonayay in kulamada soo socda u badiyo eh, koobka liikaabka ama koobka e f eh, ama karookaabka koobka lagu magacaabo haddaba waxaynu ognahay in brushi burgentin oo shalay oo shaac ka qaaday in uu doonayo sanado badan ama inta uu joogo chelsea inuu kula guuleysto koobabka waaweyn sida horyaalka bermelig wuxuu leeyahay waxaan doonaya inaa kula guuleysto horyaalka bermeliga f a kaabka iyo karookaabka laakiin sanadka maaha lakiin wuxuu shaax ka qaada inta uu joogo weeyaan ama sanad kale soo socda ha noqoto ama sanadada kale marka leeyahay wuxuunu rajeyn doonaa in aynu ku guuleysan doono koobabkaasi ee fakaabka iyo kalowkaabka iyo weliba horyaalka bermeliga iyadoo chelseana waxa weeyaan ay doonayaan in ay kulamada soo socda horyaalka gudaha wadanka ingiriiska ay badiyaan sidoo kale kulankaana caawa koley waa kulan wareega lixdan iyo kadib soddon labaad weeyaan ay u gudbi doonaan kadib wareega lix tobanka kadib kuwatar finaalaha ilaa simo finaalaha ilaa finalka karowkaabka sanadkii hore waxaa markaa dabcan ku guuleystay kooxda kubadda cagta united oo muddo dhowr sano kadib ay ku guuleysteen koobka karow kaabka marka caawana waynu arki doonaa kulamada soo socda chelseaya waxa weyaan waxay isku diyaarin doonaan horyaalka bremeliga iyadoona sanadkan chelsea aysan ciyaari doonin koobabka waaweyn sida james leaga ama yurub leaga marka kulanka soo socdo nottingham forest iyo garoonkooda ee booqan doonta marka labada kulan soo socda chelsea homkooda ay ku ciyaari doonaan weli waxaad dhegeysanaysaa barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho haddaba dhegeystayaal markaan waxaynu eegi doonaa suuqa kala iibsiga waxa weeyaan waa gabagabo waxaynu ognahay in ciyaaryahaanada qaar ay bixi karayaan qaarkoodna ay joogi karayaan haddaba haddaynu egno ciyaartooyda la saadaalinayo in ay ka tegi karayaan kooxooda way fara yihiin iyadoona aynu ognahay in kooxda kubada cagta chelsea laleeyahay waxay soo qaadan karaan inta suuqa kaliibsiga oosan xirmin ciyaaryahaanka ee lagu magacaabo smisrow haddaba muxuu kusoo kordhin karayaa kooxda kubada cagta chelsea ciyaaryahaanka ee lagu magacaabo smisrow maadaama ciyaaryahaankan uu daayar yahay uuna khatar badan yahay waxaa la aaminsan yahay in chelsea ay iminkanba ay doonayaan in markii la eego ciyaaryahaankan haddii ay soo qaataan uu wax badan ka bedeli doono jelsia waa ciyaaryahaan aad u tayo sarle inkastoo dhaawaclou yahay laakiin arsenal waxaa leeyahay ma doonayaan in ciyaaryahankan ay fasaxaan haddaba waxaa leeyahay kooxda kubadda cagtay arsenal ayaa shuruud la yaab leh u bandhigtay chelseaa ah oo ay ku doonaysay ciyaaryahanka ninka lagu magacaabo smisrow waxayna soo jeediyeen arsenal inay ay dabcan wadaarsan doonaan hadii ay blues qaadato ciyaaryahankan ingiriiska u dhashay ee smisrow haddaba marushi bujentino ayaa la sheegay in uu dalbaday in loo keeno kubad sameeyaha arsenaal ciyaaryaanka lagu magacaabo smisrow oo uu doonayo inuu ku xoojiyo safkiisii hagaagan si uu qayb muhiima ah ugu noqdo qorshaha dibudhiska chelsia haddaba suuqa iibka ciyaartoyda oo xirmaya maalinta jimcaha suuqa libsiga oo jimcaha xirmaya ayaa chelsea waxay doonaysaa inay ka hor intaa waxa weyaan ama daqiiqadaha ugu dambeeya ay soo qaataan smisrow ama sidoo kaleet ay soo qaataan feran tores ama ciyaaryahanka rafinha midkooda halka sidoo kaleetana leeyahay waxa ay liiskoodii ku darsadeen waryahaanka sporting lisbon waana ciyaaryahanka yidhaahdo marcos edwards smisrow oo dhaawacyo ama dhaawac rogaadiyey xilli ciyaareedkii hore haddana aana weli u safanin kooxda inkastoo uu bandhig heersalaha uu ku haysto koobka daadayar ee ama ku heystayba koobka daayarada ah ee mundiyeelka dunida ayaa waxaa sidoo kaleet uu xiise ka helaya kooxda kubadda cagta asta villa maadaama la sheegay inaanu kaalin muhiim ah ay kaga jirin qorshaha tobabaree mikail ateta sidaa uu qorayay wargeyska daily mail arsenal ayaa waxa ay u sheegtay chelsia inay hadii ay doonayso smisrow inay iyaguna ay soo diyaariyaan mqaylo matrigi oo ciyaartooyda ay isweydaarsadaan taasi oo arin adag ku noqon doonta chelsea bishii januari ahayd arsenal ayaa si weyn u dooneysay ciyaaryahanka muqaylo madrigi laakiin dambeetii wuxuu ku beeray chelsea milyan lacagdan kadibna shakhtar waxay farta ka saartay chelsea ciyaaryahankan muqaylo madrigi laakiin macquul ma noqon doonto ismeysirow weliba muqaylo mudrigi inkastoo muqaylo mudrigi uu ku dhibaatooday kooxda kubadda cagta ee chelsea laakiin weli ninkan waa mustaqbal sidoo kale chelsea waxaa leeyahay weli waxay doonayaan weeryahaan oo aad u khatar badan inkastoo ciyaaryahaano waaweyn ay haystaan sida ciyaaryahaanka raximi starlin oo muddooyinkii ugu dambeeyay iska wanaagsanaa sidoo kale jackson oo tababaraha kooxda kubadda waxa uu shaaca ka qaadayan jackson oo ka noqon doona mid ka ah weeryahaanada ugu waaweyn ee dunida sidoo kaleeto waxaynu ognahay in chelsea ay haystaan ciyaaryahaanka ee lagu magacaabo christopher inkunku inkastoo dhaawac luu yahay laakiin sidaasi ay tahay wararku qaar waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta chelsea ay doonayso ugu yaraan hal weeriyaan inay kusoo daraan sidoo kaleeto hal lambar ama ciyaaryahaan eh, ka ciyaari karaya lambar deesho ama lambarka tobanaad oo caawin karaya waryahanada inay soo qaadan karayaan marka suuqa chelsia waxa weeyaan ciyaartooy kale ayaa ka tegi karaysa halka kooxda kubadda cagta ma unitedna haddiynu waagnana kooxda kubadda cagta ma united waxaa leeyahay waxay ku dhow yihiin qaadashada ciyaaryahanka kukurela haddaba waxaynu ognahay kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo man united muddooyinkii ugu dambeeyeyba dhaawacyo ayaa ragaadiyey waxaynu ognahay in eh, uu dhaawac u soo gaaray ciyaaryahanka eh, daafaca dhexe ugu ciyaara xulka wadanka faransa rafael faren waxaa leeyahay waxuu ka baxay dhammaan ama waxa uu doonaya ciyaaryahankan in laba isbuuc ama afar isbuuc aan la heli doonin maadaama kulankii newtham forest eh, ee kulankii kambaga ay sameynayeen man united uu ku dhaawacme kooxda kubadda cagta miyanad ayaa weli eh, sameyneysa eh, bedelka rafael faren sidoo kaleeto waxay doonayaan in lukashow booskiisiiya raadiyaan hadaba ridivles ayaa waxa ay hore ugu dhaawacnaa lukashow iyo weliba ciyaaryaanka loogu magacaabo tailel maleeshiya waxaana booska labada difaacba bidix ee eh, buuxin doona ciyaaryaanka chelsea u ciyaara mico corella wargeyska sky sports ayaa sheegaya in uu muddo toddobaadya u maqnaan doono rafael faren oo ahaa ciyaaryahaanka ugu fiican qeybta difaaca kooxda kubada cagta united hadaba isla wargeyska wuxuu leeyahay rafael fareen waxau garoomada ka maqnaan doonaa ilaa iyo lix todobaada marka waxaa leeyahay factor lindilof ayaa bedelka eh, ama bedeli doona kulmada soo socda kulankaasna lagu ciyaari doonaa laakiin waxaa leeyahy ma united waxay indhaha ku haysaa difaacyo sida eh, ciyaartooyda ee eh, u ciyaara kooxaha jhelsia iyo barcelona laakiin wararka waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta united mar waliba ay ciyaariyahaano ilaa saddex ay kaysan karayaan haddaba haddiinu eegno liverpool iyagu maxay u baahan yihiin maadaama suuqa gabagaba u maraya haddaba kooxda kubadda cagta liverpool waxa weeyaan xaalad daran way haysataa maadaama ninka la yidhaahdo virgil vandaj uu ka maqnaan doono ugu yaraan saddex kulan sidoo kaleetana waxaa weeyaan qeybta dhexe waxaynu ognahay liverpool sanadkan inuu ugu ahaa sanad qarow ah maadaama chelsea ay ka dulqaadeen oo chelsea ay gacanta ku dhigtay laba ciyaaryahan oo taagad u ahaa kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo liverpool marka koowaad laga qaatay liverpool ciyaaryahaanka ee lagu magacaabo moses casidow sidoo kale kadibna waxaa laga qaatay lafia marka waa dareemi karaysa labadaasi ciyaaryahaanba waxay diideen kubeerista kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo liverpool haddaba liverpool indoo ayay soo qaateen oo ay ka soo qaateen gudaha wadanka jarmalka laakiin sidaasi ay tahana waxa weyaan liverpool weli qadkooda dhexe inkastoo indow uu fiican yaha laakiin waxaa leeyahy difaaca midig way u baahan yihiin difaac dhexe way u baahan yihin maadaama fandaaj xataa xaaladiisii aysan wanaagsaneyn kanoota xataa dhaawac lagu noqday marka liverpool waxaa leeyahy hadaysan suuqa gelin xaaladdu way ku xumaan doontaa haddana liverpool waxaa weyaan waxaa leeyahay caqabad ayaa haysata caqabada haysata waxaa weeyaan waa kooxaha sacuudiga waxaa leeyahay liverpool laba ciyaaryahan ayaa laga doonayaa midka koowaad waa maxamed saalax oo kooxda kubadda cagta al itixaad laga doonayo hadaba toddobaadkan gudihiisa waxyaaba ugu wabeynaa aadka loo hadlahay waxaa ka ah maxamed saalax kooxda kubadda cagta alitixaad waxay usoo bandhigtay mid ka mid ah mushaaharaadka ugu badan ciyaaryahaan la siiyo hadii uu ku biiro kooxda kubada cagta alitixaad waxaa la aaminsan yahay in maxamed saalax uu noqon doono mid kamid mid ah a ugu wanaagsan dhanka mushaarka hadaa christian ronaldo ayaa ah ninka ugu mushaaraadka badan dunida marka maxamed saalax iyo nemar iyo kelibezema saddexdaasi waxay noqon doonaan saddexda ciyaaryahaan ee ugu mushaaraadka fiican dunida maxamed saalax waxa weyaan waxaa leeyahay suuqka libsiga maadaama keliya uu ka harsanyahay maalinta berita oo khamiista waxyaabaha shooga dhici karaya waxaa kamida mid ah qodobka koowaad waxaa weeyaan maxamed saalax waxa uu ka tegi karayaa kooxda kubadda cagta liverpool wuxuu ku biiri karayaa kooxda kubadda cagta alitixaad alitixaad waxay doonayaan boqol iyo lixdan iyo shan milyan inay ciyaaryahaankan ay kooxda kubadda cagta liverpool ay ka gudbiyaan dalow ah kadibna ciyaaryahaanka qudhiis xataa waxaa leeyahay isaga hataa wuxuu doonaya inuu ka tago maadaama ciyaaryahaanka mushaaraadkiisii uu aad u badan yahay midka liverpool waa shan iyo toban jibaar weyaan ilaa labaatan jibaar weyaan inta laga siin doono kooxaha sacuudiga sidoo kaleet waxyaabaha mucjisada suuqa liibsiga ka dhici karaya waxaa weeyaan real madrid iyo weliba kelin imbabe kooxda kubadda cagta real madrid inkastoo waxa weeyaan ay hore u sheegeen ama tababaraha kooxda kubadda cagta real madrid carlo angelotti uu shaaca ka qaaday in uusan doonayn in ciyaaryahaano kale laakiin sidaas ay tahay jelosia anirada kooxda kubadda cagta real madrid waxaa ka dhaawacmay ciyaaryahaano badan venetias ayaa ka mid a ah, tubadkatu ayaa ka a ah, difaaca dhexe waxaa weyaan melataw ayaa ka mid ah, ayaa ka sidaas ay tahayna real madrid waxaa weyaan waxa shaac qaadin suuqa aysan laakiin waxaa weyaan wararka afar labaatanka soo socda ugu waaweyn waxaa ka mid noqon doono in real madrid keli mbabe arinkiisii geli doonto dalab ay ka gudbin doonaan waxaa leeyahay shooga ugu weyn suuqa kilibsi xil ciyaareedkan noqon doonaa kylian mbabe oo ka taga kooxda kubadda cagta b h kuna biira kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo real madrid marka waa mucjiso kale sidoo kaleeto waxyaabaha kaleeto oo mucjisada dhici doona waxaa ka mid noqon doona ciyaartooyda ugu wanaagsan horyaalka brimier leaga qaarkood in ay ka tagi karayaan oo sacuudiga ku biiri doonaan sida maxamed saalax xataa waxaa leeyahay kevin debrunia oo ka mid ah kooxda kubadda cagta masitiga ugu muhiimsan udhiisa xataa waxaa leeyahy wuxuu ahaa macquul ah in isaga xataa u baxo oo mushaaraad badan loo soo bandhigo marka xaaladu kooxaha sacuudiga waxa weya labaatan maalin ay ka dambeyn doonaan yaa leeyahay ama laba isbuuc ilaa saddex isbuuc ay ka dambeyn doonaan iyadoona kooxaha sacuudi arabiya sanadkan ay soo qaateen ciyaaryahaano waaweyn marka christiano ronaldo waxaa weeyaan ciyaarto badan ayaa ka daba yimid marka sanadkan waxa weyaan horyaalka sacuudiga uu shidan yahay marka dhanka barcelona haddiinu egno barcelona waxa weyaan ansufati ee ka tegi karaya rafa ninka yihahdo waxaa ka bixi karaya ciyaaryahanka kale ee lagu magacaabo ferran torres sidoo kaleeto rafin ayaa ka bixi karaya iyagana ciyaartooy kale doonayaan caselo ayna ku dhawaaqi karayaan dhowaan saacada soo socda kooxda kubadda cagta barsha dhanka kaleetana kooxaha talyaaniga iyagoo isdhiseen ac milan ugu yaraan sideed ciyaaryahan ay soo qaateen inter milan waxaa laleeyahay iyaguna waxa weyaan maadaama eh, lukaku uu ka tagay sidoo kaleeto eh, dabcan ciyaartoo kale ay ka tageen waxaa leeyahay ciyaaryahano kale ay doonayaan eh, sidoo kaleeto roma waxa weyaan saacadaha soo socda waxay shaaca ka qaadi doonaan in ay si toosa ah ay ula wareegi doonaan ciyaaryahaankii hore kooxda chelsea ninka la yidhaahdo romel lukaku yuventus dusan falofig waxa weyaan waxaa macquula inuu ka tago inkastoo dusan falofig leeyahay waragu ay sheegayaan ciyaaryahankan wuxuu doonayaa inuu sii joogo kooxda kubadda cagta ee yuventus marka suuqa kaliibsiga waa gabogabo iyadoo eh, maalinta beritaha la sameyn doono skuwaadka champions leaga sidoo kale waxaa weyaan sanadkan jaambaha waa shidan yahay sanadkii hore masiti ayaa ku guuleysatay waanu arki doonaa sanadkan haddii markaa masiti mar kale ku guuleysan doonto sanadkan kooxo badan ayaa dhisan arsenal xataa waxaa weya sanadkan raje ay leedahay oo guuleysiga horyaalka premier leaga sidoo kale james leaga real madrid waxaa weya sanadka wax maysan ku guuleysan sanadkan raje ayay qabaan oy ku guuleysan karayaan gudaana dhegeysta barnamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiya intan ayaa kusoo gabagabeynaya barnamijka barnaamijkiisa higaha nala kulan